المجلس الثامن والثمانون بعد المئة من مجالس إقراء وشرح كتاب سنة النسائي في ليلة الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1442 وأربعين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ في كتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كبقول يسديد سديتنات ee majaalis markay sharax kooban kitaabka sunan nasaa'i habeenkana waa habeen arbicaa kuna beegan shan iyo labaatanka bisha dilxija kun afar boqol iyo iyo laba iyo afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayhi waaalih wasalam waxaan ku soo jirnay kitaab اlaymaan wالnuduur ayaan kusoo jirnay oo hal cashar in sha allah tabaaraka watacaala wax ka yar ay ka dhiman tahay ama hal cashar ay ka dhiman tahay in allah markii kan laga saaro aduu ilahay qadaro subxaana wa tacaala naam hal cashar ka badan waa labo cashar taqriiban waxaan halkan ka bilaabayna caaw insha allah tabaaraka wa baabka saddex iyo labaatanaad baabun fi اlagwi wاlkadib baabun fi lagwi hadalka aan loo meeldayin oo qofka uu iska yidhaahdo iyo alkadib iyo qofka inuu been ku dhawaaqo weliba isaga oonan qasad ka lahayn wuxuu ku soo rorayuu baabkaan u baab yahay axaadiistii aan soo marnay oo fashubuu ha bisadqa tii ayad ahayd unbaa imaamka caley raxmatullah ullah ay wuxuu u keensanayaa in arrinta ayada lagwiga hadalka aanan ku dhisnayn cilmiga oo liska dhihi iyo hadalka been mararka qaar kaftan amaba ciyaar ciyaar ay la socoto ama aan loo qasdaynin arrinta ayada in liska dhowra laguna kabo qofka haddii aad arrinta ayada weliba suuqley markuu yahay sadaqada u badiyo waxaan xalay soo marnay xadiidkaas axaadiistaas noocaas ka hadlaysa soo marnay marka sideedaba dadka tujaarta ah sadaqada way bixiyaan asal ahaan asal ahaan sadaqada way bixiyaan sadaqadaas marka laakiin joogto inay ahaato ayaa fiicano in qondaysan oo iyada joogto ahoo qondaysan oo meel ku jirto oo qof kasto yimaada la siiyo hal shilin ma ahan walaa tayamamu alkhabiida min tunfiquuna wastum biaakhiriih daasad in lagu toban toban shilin oo qofki imaadada tobanko lagu turo maaha sax maaha sayada waxa ad waxaad qaadateen wa aqala shay qofka haddiiba uu maqdiro leeyahay qof dee biidhibiidha aho miisley waa baab kale laakiin qof dukaan yara roon uu furan yahay iyo meherad yara roon waxaa la bixinaa wax yara roon kontonko iyo boqolko iyo wixii meelahaas loo gaaray wixii ka koreeya ayaa haboon in la yeelo laakiin toban shilin maxay tartay wa waxay tartay weyn ma lahan ilaahi aqbalay subxaana wa tacaala laakiin wax laga fiican yahy walow bishii tamr waa soo gelaysa lakiin wa wax laga haboon yahay marka in wax joogto ahoo diyaarsan oo qofka uu ganacsigiisa dhex yeello oo toos ad u bixina ama amar uu ku siina shaqaalihiisa waa inay jiraan intaa waxaa dheerya waxyaabaha soo dhacaana waa in ayana ay wax baxaan oo wax hawl emergency imaani qof dhibaysan wamaa ilaa daalika waxyaaba nocaasno tawaaridan waa inay wax jiraan waxyaabaha mararka qaar qofka aad la yaabaysa waxaa weeyaan ilaahay wuxuu ka rabaa subxaana watacaala inuu wax badan siiyo oo isaga jeebka loo buuxiyo oo meel loo buuxiyo markuu sadaqada bixinaana lacagta wuu kala barbaari markaasa tan ugu yar ugu liidan oo xataa mararkaan ugu duugsan <laughs> ataa boqol boqol ama kuma bixini waxaa laga qofka qayb duugeed inuu muxuu aha soo bixiyo ood midaan yaro qurux badan jeeb ku reebto maya tanaad jeeb ku reeban adi malihid tanaad leedahay waa tanaad bixinaysa marka mid ugu quruxda badan ugu wanaag badan horumarsa maalinta qiyaama ku anfici qabriga ay kugu anfacaysaa marka sadaqada sideedaba oo u qiimo badan ummaddan soomaliyeed laakiin ilahay fadligii subxaana wa tacala ummadaha aad in loogu beriyo u baahan maahan qur-aan soomaali looma sheego sidoo kale sadaqana aad looguma sheego waxbixin labadaas qodob waa wax runta ilahay uu ku manaysa ummaddan soomaliya subxana wa tacaala marka laakiin jawaanib kale oo u baahan in laga dhuudhuujiyo oy masaamiirtooda ay ka dabacsanta ayaa jira oy ka mid tahay qabyaaladda oy ka mid tahay noogidhowida degdeg ay u noogayaan oo u daalayaan qofka inuu wax joogteeyo ood meeshaan daba taagnaada waa ku adkaanay qofka soomaaliga meel buu muxuu ahaa hal mar ku tulini ama muxuu ahaa la goobini waa laysaga tegi marka waxaa weeye meeshuu cidloum ad arkaysaa waayahay xadii saddex kun sagaal boqol eh, saddex kun iyo todoba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas abarna mamed bashaar bundar wa xaafi qaala xadana maxamed jacfar qundar wa saxiix kitaab qaala xadana shucba can mugiira ibnu maqsim miqsam adabi wa iqatu kaana yudalis lasima can ibraahim ibn yaziid anaqci uu tadliis ka samayn jiray xaggiisa can abi waa'il shaqiiq ibnu slm waxaa weeyaan eh, eh, iqatu mukhadram can qays ibn abi karazata waa ninka xali soo ma xasuustaan alkhifaari waa saxaabi jaliil radi allahu ta qal wuxuu yidhi qays ataana nebiyu nabigeena ayaa noo yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigaa noo yimid wanaxnu anagana fi suuqi suuqa aan dhex joogno waa ganacsanaynaa faqala wuxuu yidhi ina hadihi aswaaq suuqyada ina hada suuq suuqan yukhaaliuhaa aswaaq oo kale waa yukhaaliuhaa waxaa muxuu ahaa dhex galo oo ku milma allaqwu hadalka aan loo meeldayin iyo alkadib iyo been oo mararka qaar xataa ganacsiga lagu socodsiiyo fashubuha fashubuha afan fashubuha ku barxa hahay bisadqa sadaqa ku barxa weeyaan xadii saddex kun sideed boqol ayaan caawa gaarnay bifadli min rabbina tabaaraka watacaala xadiis saddex kun sideed boqolaad waa xadiis saxiixa akhbarna cali bn xujar waa iqatun xaafid ومحمد بن قدامة المسيسي الإمام الذهبي وحليه وثقة حافظ بن حجر تحاشاه قال وحيل حدثنا جرير عبد الحميد الضبي وثقة صحيح الكتاب عن منصور بن معتمر عن وثقة ثبت عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة رضي الله تعالى وارضاه الغفاري قال وحيل قيس كنا waxaan bimadiinati magaala madiina ayaan joognay nabiicu kuwo iibay ayaan ahaynay alawsaaqa jamcu wisqin waa waxaa oo waxaa weeyaan eh, raashinka oo jawaanaysan wasqi inta hal riti u qaado eh, yani isagoo weliba la jamciyey awsaaqda ayaan gadi jirnay waa raashinkun nabiic waan sii iibin jirnay alawsaaqa raashinka oo ritirarka ayaan iibin jirnay wanabtaacuhaa annagana waan soo iibsan jirnay waa ganacsiga inaad wax soo iibsato waxna sii iibisa wuxuu ku dhisan yahy labada tiiro ugu muhiimsan weeyaan wakunaa waxaanay nusamii anfusana annaga nafteena waxaan ku magacaabi jirnay asamaasira dalaaleydi ama gaaleydi ayaan ku magacaabi jirnay wayusamiina annaas dadkan waxay nagu magacaabi jireen sida ayadaa ah. fakharaja ilayna rasul nabiga ala no so sl daati yowmin maalmaha ka mid a ah. fasamaana bismin magac yuu nagu magacaabay oo nagu sheegay huwa isaga khayrun ka wanaag badan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan min aladii kii samaana samayna anfusana nafyaalkan aan ku magacawnay wa samaana annaas dadkan inagu magacaabeen faqala wuxuu yidhi nabgena sal slm ya macshar tujaar war ganacsatooy inahu shaniya yashhadu baycakum bayciina waxaa yimaado oo ku milma oo dhex galo alxalifu dhaar iwalkadibu been fashuubuuhu waxaad ku baraxdaan ood ku dartaan bisadaqat sadaqo ku barxa weeyaan baabu nahri filiskrab iyo baabkan baab can nadri nadarka sidiisaba in la nadra in la iska dhaafo oo laga haboonya waxaa noo imaan doonta marka nadarka inuusan wax weyn taraynin waxaa noo imaan doonta nadarka waxaa weeyaan noocyadiisa ayaa noo imaan doona marka axaadiistana taqriiban waa axaadiis isla laakiin imaamka xadiidka inuu soo celiyaa laga yaabaa oo qayb juziye ka mid ah xugun kala soo baxo baab u samaysta juziye kale alimaam albukhaari iyo alimaam anasaa'i waa laba nin u cajaa'ib badan nacam <laughs> waxaa yaroostana waxaa wey haddii ad waxtara kulleyba sadaqadan aad bixinayso tari ugu yaraad sadaqadan adinka xoolahaad nadar soomaadan gelin markaad nadar gasho allah haddii aad wax ii samayso waxaasaan bixinaya soomaadan dhihin waxay rutada marka ugu yaraan inaad ilaahay subxaana wa tacaala eh, adoo muxuu ahaa nadarkii aad u gashay fooli ayaad waxaa weeyaan wax kaa baxayaan midda kalena waxyaabaha lagu ammaanay muminiinta waxaa ka mid ah yuufuuna binnadri nadarka oofiyaan marka waa laakiin asal ahaan ibtidaagiisa ayaan habboonayn oo laga haboony oon ficnayn laakiin haddii marba aad gasho inaad fulisana waa biri iyo samafal ilahay subxana wa tacala loogu dhawaado waaye baabu nahy reebid liska reebiyo baabkan u baabi can nadarka marka waxaa weeyaan reebid liska reeba kara muxuu ahaa waa nahy ama tanziih inuu yahay u badanta wallah aclam xadiid saddex kun sideed boqol iyo koobaad waa xadiid saxiix akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdari waa qaala xaddaثana khaalid ibn xadr aljaym wa tabt can shucba waa imaamki qaala akhbarnii mansuur ibn muctamir can cabdillahi ibni mura alhamdani waa hiqa cabdillahi bni cumar ibn اlkhadaab radi allahu tacaala canhuma ana rasuula rasulka sal slam nahaa wuxuu diiday can inadri nadarka ayuu nabigeena diiday sal allahu alayh ala slm waqaala wuxuu yidhi waad ku celiyay nabigeena calayh salat slaam inahu nadarka laa yaأtii bikhayrin wax khayr ah ood soo kordhiya od keena maba jiraanba sidiisaba khayr ma keeno inamaa in kale man yustakhraju bihi waxaa xoolo looga soo saaraa amaba lagu baartaa bihi nadarka min albakiili ninka bakhiilka ah ayaa waxaa weeyaan naftiisu muxuu ahaa la dagaalamiyo waa lagu baartaa in saxa tacbiir yani nin bakhiil wab bixin rabin ayaa waxaa weyaan culays baa mxuu a fuuli marka si ilaahyo haddii aad culayska iga bixiso boqol kun ayaan bixini boqol kunoo dee lamaguufay waa yani agugan oo kadeed lagu soo bixi waa waa bakhiil boqol kan iska dhaaf boqol shil ma bixiyeen laakiin nadarkaas bakhiilka jeebkiisaha marka afag wax looga soo siiya saasuu nabig sala allahu alayhi waaalihi wasalam si looga soo bixiy horta waa ka soo bixiya xadiis saddex kun sideed boqol iyo labaad waa xadiis saxiix akhbarna camar ibn cali camr ibn mansuur النasائي wa ثiqة tabt qala xadaثna abu nucaym alfضل ibn dukayn alquraشhi mawlaahum wa ثiqaة tabt qala xadaثna sufyaan aلthawri waa imaamkii amir اmuminin fi xadيث can mansuur muctamir can cubayd الlahi bn murata wa ثiqa can cabd لlah bn cumr الkhطاab radi allahu tacala canهuma qala wuxu abdlah bn cumar nahaa rasul nabig wuxuu diiday sal sl an nadr nadarka ayuu diiday wa qala wuxuu yihi inahu nadarka laa yaruddu shayan wax uu kaa reeba lama arko ilahay haddii aad meshaan iga badbaadisid taasoo bixinaya duca waa laga yaaba laakiin ka nadar ahaan wax gooni ood keena lama arko ama ad reeba inamaa in kalama yustakraju bihi alfadl bn dukayn alqurashi mawlaahum wahiqatun tabt waa yahay wa qaala wuxuu yidhi inahu nadarka laa yaruddu shayan shay ma celiyo inamaa in kalama yustakraju bihi min ashaxiix ninka bakhaylka ayaa wax laga soo saaraa jeebkiisa oo lagu baartaa weyaan baabbaabu nadri nadar ayuu baabkan u baab yahay baabun annadru nadarka baabun hada baabun الnadru nadarka laa yuqadimu شhayئa waxna sooma hormariyo oo wax ma keeno walaa yuakhiru dibnu ma dhiga weyaan sharku ugu soo socotay nadar kaama reebo khayrka muxuu ahaa kaa dib dhacsanayna kuma soo hormariyo xadيث saddex kun sideed boqol iyo saddexaad waa xadيث صحيح أخبرنا cمر بن علي فلاس وثiqة xاaفظ قال xدثنا يحيى بن سعيد القطان قال xدثنا سفyان ثوري عن منصور المعتمر عن عبد الله بن مرة عن بن cمر رضي الله تعالى عنهma قال عبد الله بن cمر qaala rasu u yh sl slm annadru nadarka laa yuqadimu shayan waxna ma hormariyo walaa yuakhiru dibnu ma dhigo inamaa in kalamaan huwa isaga shayun waa shay oo yustakhraju bihi wax loogala soo baxo oo wax looga soo saaro min ashaxiixi qofka bakhiilka ah sida weyaan ashuxru walbukhlu waa laba martaba xadiis saddex kun sideed boqol iyo afaraad waa xadiis saxiix akhbarna cabdullahi bni moxamed ibni cabdiraxman alqurashi waa saduq qaala xadathana sufyaan ibni cuyeyna waa imaamkii iqatun tabt xuja qaala xadathana abu zinaad cabdullahi bni dakwan alqurashi waa iqatun faqiih عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وثقة ثبت عالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وxuu yihi لا يأتي النdر نdرka lama imaado ama uma keeno calى بن aadم ay لبن aadم calada بمعنaa لبن aadم weyaan xروف الjar ynوب bعضها البعض الآخر لا يأتي النdر نdرka lama imaado calى بن aadم ay لبن aadم uma keeno شhayئa شhay uma keena intaas markuu nabigeen yidhi sal slm wuxuu marka u wareegay ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa inuu sheego oo xadiidka jusiyadaas xadiiquds baa isu badashay lam uqadirhu calayh saam idiin qoranta laa yati nadru nadarka eh, lama imaano laa yati uma keeno nadru nadarka libni aadan ina aadan ibni aadanka shay shay kadibna halkaa waxaa la aaday iltifaat lam uqadirhu aanan u qadarin lam uqadirhu bilya ma idin qornays ah, meeshaan anaga saas nooma qorna tiimkayga aan ku jiro haye saas ma soo hamse idinma qorno lam uqadirhu calayhi soo ma adi saasa ku qorn ah, hey annaga tiimka majmuuceenan oo kitaab mxu maktabat almacaarif waxaa weeyaan waxaa noo qoran lam uqadirhu calayh labadana dhib malaha labadan iltifaat baa ku jiri nacam laa yati laakiin iltifaat kuma jirtan hore hadalka nabiga noqona kii hore laa yati nadru nadrku lama iman uma keena libni aadam aadam shay-an lam yuqadirhu uusan u qadarin allah calayhi isaga horkiisa hadalka dhimaba jir markaas walaakinahu nadarka waa shayun shay oo maxaa idin qoran yustakhraju ma idin qoran ustukhrija bihi min albakiil marka laba ariiqa aan fasirno ariiqa noo qoran sida u yahan u dhahna ariiqa muxuu ahaa tiimka xajinuurna sna aan u dhahna muxuu ahaa waaya taydan wada marka itan noo qoran jamhuurl ahlukitaab waaya laa yaأti lama imaado annadru nadarka ama laa yaأti uma keena annadru nadarka cala bni aadama ay libni aadama ibni aadam uma keeno shay-an shay uma keeno soo saas ma aha lam uqadirhu aanan u qadarin aniga oo rabbi ah subxaana wa tacaala calayh qaybtan marka xadiisulqudsi ahaan buu xadiiskiisu bedelay mawjuudan qaybtan dambe walaakinahu nadarka shayun waa shay istukrija bihi lagu laga muxuu aha wax lagala soo baxay ama lagu baartay wax lagagala soo baxay bihi nadarka min albakiil ninka bakiilka qodob waa qodobkaas marka tiimkeenni halkaas saas u waxaan aadaynaa marka tiimkan kale oo xajnuur tiimkiisa laa yأti nadru nadarka ulama imaado uma keeno calى bni aadam libni aadam ina aadan shayin shay lam yuqadirhu uusan allo u qadarin calayhi hadalka hadalka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ruuxunak waay walaakinahu nadarka shayun waa shay oo yustakhraju bihi soo ma yustakhraju saasoo midi qoranta yustakhraju bihi waxaa loogala soo baxa waxa looga soo muxuuah looga soo furta looga soo qaato ama lagu baarta bihi nadarkaas min albakiili qofka bakiilka ah bihi isaga min albakiili bakiilka sidaa weyaan marka muhimadda waxaa weeyaan nadarkaas lagu ordi wax uu soo kordhina lama arkayo nabigan cadayna sal slm baabu nadri yustakraju bihi min albakiil waa axaadiistii hore ayuu tii hore wuxuu ku yidhi annadru annahyu can nadri waa qodob tan labaad annadru laa yuqadimu shayan walaa yuakhiruhu waa laba tan saddexaad annadru yustakraj bihi min albakiil waa tan noo imaan doonta baabu baab nadri nadarka yustakraju bihi waa lagala soo baxaa oo jeebkiisa lagu baartaa min albakiiri qofka bakiirka ah. xadii saddex kun sideed boqol iyo shanaad waa xadii saxiix akhbarana qutayb bn saciid qaala xaddatana cabdilcaziiz ibnu moxamed daraawardi wa saduuqun kaana yuxadiث can kutubi hayrihi fayukhطiu can ilcalaa ibni cabdiraxmaan alxuraqi wa saduuqun rubama wahim can abihi abihiis oo ah cabdiraxmaan ibnu yacquub aljuhani alxuraqi mowlahum waa iqa aabihi isagana waxaa weyaan waxaa weyaan calaagaas waa saduuq rubama wahim can abi hurayrata cabdiraman skdowsi rawiyat اislaam raawiyat اlislaam radia allahu taala arda ana nabiya nabigana sal sl qa nabigana wuxuu yidhi laa tandiruu warhanadrina nadar hala imaanina nadar baangalay ku leeyihiin faina nadar nadarka laa yugnii wax kama tara min alqadari qadarka alla shay ducada waxbaa ka tari qadarka laakiin nadar wax kama taro duca iyo nadar kala duwan la socda o wainamaa in kalaman yustakraju bihi waxaa wa loogala soo baxaa waxa looga soo saartaa min albakiili qofka bakiilka weyaan baabu nadri fi aaca aacada ilahay in lagu nadro wuxuu kuso aroyo baabkan u baabiya waa banaanta in lagu nadro miya mise waxaa weyaan waa imaan doontaa wafaage waa waxaa laga hadlaa waa wafaage marka la oofina haddii aaca aad ku nadartay oyba dhacday waa in la oofiye hadduu macsiye qof ku nadrayna inuusan oofinin baab kale uu imaamka u guntay xadiidka laftigiisa idin soo celinaya insha allah tabarak wa tala kun sadeed boqol iyo lixaad waa xadiis saxiixa akhbarna qatayb ibn saciid can malik ibn anas ibn hijra can talxa ibn cabdilmalik alayli waa hiqa can ibn moxamed ibn abi bakr sidiq ibn abi bakr sidiq waa axad alfuqahaa can caaishata radia allahu ardaha ana rasul rasul kal sal sl rsulkan wuxuu yidhi man nadra qofkii nadra an yuiica inuu aeeca allah alla weyni falyuiichu ha alla waxaan ku nadray inaan boqol ragcad tukado fuli waxaan ku nadray inaan xajka alla tago fuli waxaan ku nadray intaasoo lacagaan bixiyo fuli waa aaaca ilaahi subxaana wa tacaala waman nadara qofka ku nadra an yacsiya allah alweyn inuu ka casiyana falaa yacsiy usan ka casin inaan rxm goyaan ku nadra maya ma soconays baabu nadr nadr la nadra fi lmacsiyati macsiyada ayuu baabkan u baab lama ogola lama fulina muxuu ahaa haddii aad ku nadarto fulin ma lahan xadii saddex kun sideed boqol iyo toddobaad wa xadis saxiix akhbarna camr bn cali falas wa iqatun xaafid qala xadaثana yaxya qala xadaثana malik ibnu anas ibn dar hijra an qala xadaثanii طalxa ibn cabdimalik اlayli wa iqa can qasim ibn xamed bn cabdiraxmaan bn abi bakr sidiiq axad اlfuqahaa weyaan can caaisha um اlmuminiin radia allahu ta adaha qaalat waxay tihi umuna caaisha samictu rasul rasulka aya ka maqla sal sl qul isagoo le man nadar qofkii nadra an yuiica allah alweyne inuu aeeca falyuicha aeeca waman nadar qofkii nadar an yacsiya allah alweyne inuu ka casiyo falaa yacsiyo usan ku casinin xadii saddex kun sideed boqol iyo sideedaad waa xadis saxiix akbarna maxamed bin cala alhamdani waa hiqatun xaafid qala xadathana ibnu idriis cabdullahi bn idriis alawdi waa hiqatun faqihun caabid can cubaydillah ibn cumar alcumari waa hiqatun almusaqar weeyaan almukabarka waa daciif waa taqaanaan hiqatun habt waa labadina walaalaha can talxa ibnu cabdimalik alayli can alqaasim can caaisha umi lmuminiin radi اlah ta qaal waxay tir umuna caaisha samictu rasul rasulka ay ka mara sal sm qol isagoo le man nadara qofku nadar an yuiic allah alweyne inu aeeca falyuiixa aeeca waman nadra qofku nadr an yacsiya allah alweyn u ka casiya falaa yacsiy usan ku casinin baabulwafaa binadr nadarka in la oofiyay ayuu baabkan u baab yahay wayuufuuna binadri wayakhaafuuna yowma kana sharuhu mustatiira wayutcimuuna acama alaa xubi miskiina wayatiima asira inama nucikum liwajhi lah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukura saa weyaan baabulwafaai oofin la oofiy binadri nadarka ayaa halkan lagu cadaynaya xadii saddex sideed boqol iyo sagaalaad xadii saxi akbarna maxamed ibn abdillah alsan ani wathiqa qala xadana khaalid bin xadil jaymi wa iqatun dabt qaala xadana shucba waa imamkii can abi jamra abu jamra waa nasr ibn cimraan adubaci waa iqatun habt can zahdam ibn mudarib xali markaan maraynay mudaribka umaan sheegna alasdi aljarmi waa iqa laakiin raggii aan soo marnay oon in lahaa raggaas waxaa weeyaan ma taskiir baa ku jira labadiiba waxaa ahaayeen mustaqar bay ahaayeen sidii aan sheegay oon ugu dhawaaqay unbay ahayd ma xasuustaan ya axsant saas weyaan marka raggii xali aan ku dhawaaqnay madrab ayaan ihaan ila kan mudarib waa kan laakiin ragga kale sidooda weeyaan nuqayrka iyo ninka horey waayahay baab nadri an zahdam ibn mudarib alsdi aljarmi waaiqa qala wuxu hi samictu cimraan ibn xusein radia allahu taala ardahi ayaan ka maqlay yadkur isagoo sheegi ana rasul rasulka sal sl rasulka inuu yidhi khayrukum kan idinkugu khayr badan qarni weeyaan qarnigayga ayaa idinkugu khayr badan qarniga aan ku noolahay aniga on jooga iyo jiilkaas ayaa ugu khayr badan qurunta khayr qurunina waa riwaayo kale uma kadibna aladiina kuwii ayaa ugu khayr badan yaluunahum kuwa ku xigo waa taabiciintii uma kadibna aladiina yaluunahum waa kuwa kusii igay uma kadibna aladiina yaluunahum waa kuwa kusii igay laa adri ma ogi ayuu raawi adakara inuu sheegay maratayni laba jeer bacdahu gadaashi aw alaaan inuu yihi khayrukum qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum inuu yihi oo saddex uu ka dhigay macna isaga ku jiray iyo inuu afar ka dhigayo muxuu isaga oo afar ku noqday qarnigiisii ma ogi yii waa shaki baa ku dhacay uma kadibna dakara wuxuu sheegay nabigeena sal slm qowman qolo ayuu sheegay yakuunuuna khaa'imiina oo khiyaanaan walaa yu'tamanuuna aan la aaminaynin wayashhaduuna markhaati furaan walaa yustashhaduuna aan la markhaati gashanaynin wayandiruuna nadraan walaa yuufuuna aanan oofinaynin wayadharu fiihim asamin asimanu wayadharu fiihim asimanu buurida ayaa aad ayaa ugu muuqato oo saas saasay leeyihiin buluc weyaan wax cunka iyo dhaqdhaaqeerida ay yeeli koleyba qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi qaarna udhashaan dadka kuwa u dhash kuma jiraan qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi haadaa ninkan oo abijamra ah waa nasr ibnu cimraan abujamra waa ninkaan soo marnada abujamri waa isagon intaas buu nagu soo kordhiyey masaladan marka khiyaanada iyo ammaano waxaan u malaynaa meeshaan wax badanaan ka sheegnaa in la sheeg waa waajib anisaan isleeyahy waa muxuu ahaa ma og tahay suuqaan dhex joogna suuqana sidiisaba nabigeenna ayaaba cadday sal alla alay slam laba qodob inaan laga weynin in been la sheego iyo in dhaar la dhaarto inaan laga weyn nabigeenna sheg sal slm marka mararka qaar qofka wax yara dagan hadduu helo moogta lugta ku dhufan dheg somalia waxay dhahaan gacanna waa miskiin indha xoolo ujeedo maxaa la yidhi maxaa la dhihi jiray khiyaaray indha xoolo ujeedo raxi ma eegto il waxaa weeyaan xoolo u joogta ama lacag u joogta naar ma ma aragtay dhahan raxim u joogta eh, eh, il ribax u joogta raxim ma aragto soo maha annagana waxaan dhahnaa il xoolo u jooda naar ma aragto ficlan nin qaari qur-aan amaba sheekha amaba khiyaar ah ayaa xoolo loo dhiibani waa imtixaan marka ninka isaga ah qiyaamu leylka wuu dukani wuu ku sabri waa la yaab habeenkii qiyaamuleyl ku jira soonkii naafiladaha isniin ayuu soomi khamiisna wuu soomi qur-aanka ilaahay waxaa laga yaaba inuu usbuuci khatimo allabaryada iyo oohinta iyo khayrka waa la yaabi xumaanka cararka in naba caadi ma aha xoolo gacantiisa soo galeen waa tuug aan laga tuugsanayn xaqiiqatan kolleyba ragga markaa markaa markaas aan sheegay wax badan waad aragteen tuug aan laga tuugsanayn waa imtixaan waad arki waana wax badan arrintayda la socda wax yar maaha waa masaa'ib kuwaas waxaa weeyaan waa kuwa nabigan uu ku sheegay sal lla slam atadruuna man ilmuflis min ummati qaaluu man laa dirham walaa mataac qaala almuflis min ummati man yaأtii bisalaatin yani khayrkii o dhan ayuu la imaanaya ayaga mota way haystaan qofka shanle i shin aan hayno shiidka isa tabiir kaasay u haystaan saxaabadii annagana saan u haysan mufliska ninka khaariqay oo faalis muxuu ahay wixiisa ay ninka kacay insaca tacbiir ebel wuu kacay shirkaddi waa kacday marka war musiibadaas see lagu daweyn musiibadaas see lagu daweyn akhyaaray musiibadaas waa musiibo taagan oo xaqiiqo ah maalinta aadoo shilin qofka aad ku tacaamushaan unbaad ogaan inuu tuugya ninkii intii hore waxaa le ninkan awliye ilaahay runta awliye ilahay wuuba yahay laakiin meeshaana waxaa weeyaan ayaa dulasha waxaan aad ku shuba kulli waxay ka shubaan meesha iyadoo ka daadanaan wax uharala ma arka nabigeena sheegey sal slm muflis waa ninkaas salaadaas iyo soonkaas iyo khayrkaas iyo sadaqadaas iyo waxaas aad wada kulli ummad kale u shaqayna isaga waxaa weeyaan waa un dad kale amaali waa dad kale wa amaalaan shil aan ku qaadanayn xaqiiqatan dadka ayaga marka imtixaan baa haysta ilahi naga badbaadiy subxana wa tacaala wallaahi uma bilaahi waa imtixaan xaqiiqi qofka noocaas hadduu hataa iska baashaan lahay adduunka ood laa salaad walaa abadan aad dukanin ood meelaha iska warwareegi lahaayood dariisi kale iska qabsan lahaayood muxuu ahaa ma tuug marka oo dhan walba tuugka aduu noqon lahaa ma rooraan lahay mana rooraadeen maadhowalbadusaad ka noqon lahay waa mushkilad laakiin waxaad u bahan yah mesha in laga daariyo meesha iyadaa waxay u baahan tahay in laga kooleeyo oo welilan inta la geey muxuuha baalahan lagu ilxan meelaha ilxanka inta la geey laga ilxamo maxay wix dhan waa shubmaan halkaasay ka shubmaan wax al wixii aad qofkan samayn dhan halkaasay ka shubmeen khasaaro sooma waa waxaa weye waxay dhihi jireen hal bacaad lagu lisay hal bacaad lagu lisay nasal alla asalam alcaafiya wallaahi xaqiiqatan arinta ayada koleyba akhyaarta ayadoo taabani wayna ogsoon yihiin nin walba hadda maanta inteena ka mid a ah, haddii miaalo keen la yihahdo waxaa laga yaaba dadka khaasatan dadka ku dhex jiro toban miaal inuu keeno toban oo noocaas laa taquumu saaca xataa yuqaal ina fii bani fulaan larajulan amiina qiyaamo inay dhacaynin ilaa laga yihahde ree hebel nin aamina ku jira ya sheekhi a abadan alal maalaalaalu maxala bilyadi wa saas ma bes masaaib arrinta ayada marka waxay u baahan tahay cambein cambeynkan oo doorashadii kuraastii ma ahan oo hadda ka socda soomaaliya iyo meelahan ma ahan cambeynkan u baahana cambeynkan fasaadkan maaliga iyo ammaano xumida social media dhallinyarada kaligood maaa qoorta aan ugu gelaynaa Ah. ya sheek wanaxnu cabid ullah hadda baabka aad furtaan miaalo aad keentaan meesha waa lagu kala caray waad helaysaa kitaabkeena akrisada waay anagan allahna badbaadiye ilahna badbaadiye wallahi ilahay baa badbaadiy markaad qofkaad aragto inaad sujuud shukri aad saacad aad sujuudsanaato ood waxaan ina hawe kaa gelayn wax bini aadan aad leeyahay inay hawo kaagelayn oo sida najaasadii baktiga iyo saxarihii aad ilaahay qalbigaaga ugu gooy waxyaabaha nicamta ilaahay qofka aad ku manaysto wallaahi min akbar اnicam waa khaasatan zamankan la joogo la socdo marka qofkii ay wax ka yara masmaarkiisa usan aad muxuu adkeen haska dhuujiyo ilaahayna ha baryo inuu dhuujiyo dhammaanteena waa ano wada taalla khatar wa waaya baabu nadri nadr nadr fima laa yuraadu bihi wajh اllah in qofka uu ku nadro fii ma shay laa yuraadu aanan loola qasdaynin bihi isaga wejhulaa wejiga alle wuxuu ku soo rayuu baabkan u baab yahay yani qofka wejiga ilaahay waxaan loola qastay nadarkiisa laba shay ba noqon kartaa inuu riya ay sumcay ku jirto waa waa tafsiir noqon karo waxaa kaloo dhici karto in shay ilaahay qurba aan u ahayn uu ku nadro ilahay waxaa loogu dhawaanay inuu qof ku nadri baabkaas baabka ubaabi xadii saddex kun sideed boqol iyo tobanaad waa xadiis akhbarna maxamed ibn cabdillah al sancaani wathiqa qaala xadana khaalid ibn xaalid hujaymi ibnu jurayj qaala xadathani sulaymaan ibn abi muslim alaxwal almaki wa iqatun hiqa can taawus ibni kaysaan can ibni cabaasi radi allahu taca anhuma qala wuxu abdullahi bn cabaas mara rasul nabig al wuxuu soo mara slm birajulin buu soo maray yaquudu hogaamiya amaba garwada rajula nin haye maxaa idiin qoran fii qaranin fii qaranin wa xorog yar waa xabl xorog yar ku hogaamina ayuu ku wadaa waa noo imaan doonta tawdiix intaa ka badan iyo caddayn fanaawalahu الnabiyu nabiga ayaa marka laacay saa u laacay faqatacahu kadibna qaf waa ka goy jaf intuu ka ayuu ka jaray xerigii uu ku hogaaminay xeriguu ku wadaa sida oolihii sida xoolihii mxu neef ari oo kale ayuu xerog ku wadaa waaya faqaacahu waaya markaasuu nabiga ka jaray qaala wuxuu yidhi inahu fatanaawalahu nabiga wuu laacay axsanta amaba xerga ayuu soo qabtay annabiyu faqaacahu kadibna wuu jaray qaala wuxuu yidhi inahu nadrun yaa dhihi hadalkaas inahu nadru saasuu yidhi waay hore oo socona xadiidka saddex kun sideed boqol toban iyo koobaad waa xadii saxi akhbarna yuusuf ibnu saciid yuusuf ibnu saciid waa ninkee qaala xadaana xajaaj alacwar weyaan can ibni cabdimalik bin cabdi bn qaala akhbarnii sulayman ilaxwal alyamani mawlaahum yuusuf ibn maxamed nisbadiisa almisisi yuusuf ibn saciid almisisi waa iqatun cabid ana aawusan ahbara wuxuu waramay n cabaasi radi alahu taala anma ana nabiya nabgena sal sl mara wuxuu soo maray birajulin buu soo maray wa huwa ninkan yatuuf bilkacba kacbada uu ku tawaafay damiirkaas nabigana loo celin kara alayh salaa slaam ninkana loo celin kara dhib ma laha labadaba isla dawaafayn yaquuduhu insaanu mara birajulin buu soo maray wahuwa isagana yatuufu bilkacb uu ku dawaafi yaquuduhu insaanu nin baa ninka ah muxuu ahaa garwada bikhizaamatin waa dun yar oo mararka qaar xataa ka samaysan tinta ama tin faras ha noqoto ama ha noqoto eh, tin nooc kale ayuu ku hogaaminayaa fii anfihi sanku intuu ka geli ayuu ka hogaamini khizaamadii sanki intuu kaga xiray ma dulaliyo muxuu aha u geliyey mise sankuu kaga duubay ma naqaano sankuu kaga waa qamiskii muxuu ah la jiray awrta qamis ayuu ku wadaa qamis ma taqaanaan geelayda aw qamis ma taqaanaa sheekh ma taqaanaan shee abd shee abd taqaana shee abdulaad ma taqaanaa khalaas gelayd waa yaqaanaan malahabu qamis uu ku wadaa sanduulila hadda weynaa jirna laga yaabaa waa yahay bini aadamka xataa waa la qamisi karaa mogta faqatacahu الnabiyu nabigeenna salى اllahu عalayhi waali waslm uu ka jaray biyadihi ashariifa salى اllahu عalayhi waali waslem uma kadibna amara wuxuu faray an yaquudahu biyadihi inuu gacantiisa ku wado horey aanu socon weli qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi cabdimalik bn cazim bn jurayj wa akhbarnii sulaymaan sulaymaan allah wal wayaane wuxuu warramay ana taawuusan taawuus ahbarahu inuu sheegay can bni cabaasin radi allahu tacala anhum ana nabiya nabigana sala allah alay slam mara bihi inuu soo maray wa huwa isaga yatuufu bilkacbu ku dawaafi wa insaanun qofna rabata yadahu biinsaanin aakhara gacantiisu gacan kale ku xiray bisayrin magad yar xerag yar oo muxuu ahaa ka samaysan haraga ka samaysan iyo magad ka samaysan aw khayin amaba dun ka samaysan aw bishayin ayri ai ama shay aanan dunna ahayn xaragaas oo haraga ka samaysan aanan ahayn faqaacahu nabiyu nabigu ugu jaray biyadihi ashariif ayuu ku jara nabigana sal slm uma qaala wuxuu yidhi qud biyadika gacantaada kuwad macaalishaahidka aw macaalishaahidka waxaa weeyaan meeshan saddexdan nin ama saddexdan riwaayadood ayaa waxaa weeyaan kii horeysa maxaa ku yaal inahu nadrun soo maha waa nadaru yidhi nadar waxa la yidhaha ma jiraan marba haddii nadarka ilaahay wax loogu dhawaana uusan ahayn waxba kama jiraan ka guurwa baabu nadri fii ma laa yamlik waxaadan qofka milkinin uusan asaga gacan ku haynin inuu ku nadro ayuu baabkan u baab yahay waxba kama jiraan xadيث sddex kun sideed boqol iyo toban labaad xadيث صحيح أخبرنا محمد بن منصور الخزاعي واثقة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني أيوب ابن أبي تميم السختياني قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد بن زيد الجرمي xalay waxaan sheegnay ood ogeydeen in cabdاللahi بن زayd الجرمي أبو قiلaabة kunyadaas iyada qof kale oo la wadaaga أصxaab الكتب وala أصxaab الأxاadiiث ayna jirin وثiqة فاضل kaثير الإرساaل can camihi adeerkiis waa cmر بن معaaوiية أبو مهلب الجرمي waa ثiqة can cimraan ibni xusein radi allahu taala aqusaaci ana nabiya nabigena sal sl qaal nabigan wuxuu yidhi laa nadra nadar ma jiran fii macsiyat illaahi macsiyada ilaahay nadar lama ogola mana ansaxayo mana guntamayo lamana oofinayo walaa fii maa laa yamliku ibnu aadam ina aadan wuxuusan milkinina ibni aadam wuxuusan hananina nadar muxuu ahaa kuma ansaxayo mana jiro weeyaan mana guntamaayo xadiis kun saddeed boqol toban iyo saddexaad waa xadis saxii akhbarna isxaaq ibn mansuur almarwazi waaiqatu habt qال xdثna أbو المغيرة cبدالقدوس بن الحجاج الkhولاني wa ثقة qال xdثna أوزاعي cبدالرحمن بن عمر الأوزاعي qال xdثnي يحyى بن أبي كثير الطائي mولاهم wa ثقة tbt يرسل ويdلس عن أبي قلابة cبدالله بن زيد الجرمي عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك صxaabiga جليilka ah رضي الله ta qال وuu yihi ثابت بن الضحاك qاala رasul رsulka وxu yhi صل سلم maن xلفa qof ku dhaartay min miلة diin oo siwa miلة الإسلام diinta iسلامka aan ahayn kaadiban been uu sheegi amaba xaala kowni kaadiban mid muxuu aha been sheega isagoo ah amaba waxaa weeyaan been wuxuu ku dhaarnaa been ha noqdeen amaba asal ahaan dhaartaas ama weynaynta la weynaynaya waxba ka jirin labada macnoba waa ti aan usoo marray fa huwa isaga kamaa qaala waa siduu yihi guud ayuu yahay ayuu ku dhaartay oo kale waa saad sheegay war ma laha waman qatala nafsahu naftiisa qof ku dila bishayin shay ku dila fi dunya addunyada ku dila cudiba bihi yowma alqaamati maalinta qiyama ayaa lagu cadaaba walaysa calaa rajulin nin korkiina ma ahaanin nadru nadr fii maa laa yamliku wuxuusan milkinin hadduu qofku yidhaahdo waxaan ku nadray masjid sigiiska inaan muxuu ahaa aan fuqarada iyo masaakiinta aan siiyo maxaad siini waaas <laughs> milkisa waxaad milkisaba maaha meesha muslimiinta iska wada qof gooni u lah hadduu nabi maxamed maanta imaada calayhi salaatu salaam iftiraad waa masaaisha iftiradka waxaa weeyaan qof ma siin karo abadan wa ana almasaajida lilah abubakr iyo cumar iyo cumaan waa la mid masaajidkan ilahay baa iskale subxana wa tacala muslimiinta ayaana waqaf ku yahay ilaa qiyaami saaca ilaa saacadda qiyam ay ka dhacdo qof yeelan kara taakadoo ma jiro taaka allah ka dhig qof yeelan kara ma jiro naam marka nadarkaas waxba kama jiraan baabun man nadara qofkii nadar an yamshiya ilaa beyt illaahi beytka alle kacbada inuu lugay nairobi jooga hawlaa iskugu toosi weyday wuxuu ilaahay haddii aad hawshaa iskugu toosis inta jidba ay qabatay ayaa wuxuu ilaahay ama korbo weyna haysay weydka allaan lo ku aadaya halkaanan ka lugeyni tanariibaan sii mari gaarisaan sii mari wajeer iyo mandheere halkaasaan kasii dhici etoobiya aan usii gudbi ilaa muxuu ahaa cadan iyo halkaasaan sii mariyo waa kaas waa tacaburi halkaasaan lugeynaa abadan hadduu qof ku nadar ka warramo ay markaan dhegeysan xadيث saddex kun sideed boqol toban iyo afraad wa xadيث صحيح أخبرني يوسف بن سعيد المسيسي waa ثقة xاaفظ قال xدثنا حجاج بن محمد الأعور ثقة ثبت اkhتلط في آkhره لما qدم بغداد عن جريج qala xadaanii saciid ibn abi ayub alkhuzaaci waaiqatu tabt can yaziid ibn abi xabiib alazdi mowlaahum waahiqatu faqihun yursil ahbara wuxuu u sheegay ana abalkhayr abulkhayr waa marhad ibn cabdilahi alyazani waahiqatu faqiih xadada wuxuu warramay can cuqbat ibni caamir abulkhayrkana waa saas oo kale asal ahaan ilaa maa nadar abulkhayr haddii aad aragto waa marhad ibn cabdilahi alyazani sidaa weyaan can cuqbat ibni caamir albadri radia allahu ta qa wuxuu yidhi cuqba nadartu waxaan nadray ama nadarat waxaa nadartadhe afwan ti walaashay an tamshiya inay u lugayso oy lug ku socoto ilaa beyt ilah beytka alle fa amaratnii waxay u fartay an astaftiya laha inaan fatwo u weydiiyo rasul rasul ka sal slm fastaftaytu lahaa fatwo ayaan usoo weydiye anabi nabigaan uso weydiye sal slm faqaala wuxuu nabigeen sal slm tamshi ha socota waltarkab gaadiidkana ha korto yani isku darto weeyaan qaybna ha socoto qaybna haddii ay rabto inta badan gaadiid saarnaato laakiin xoogaho yaro taxillat alqasam ha samaysa weyaan saasuu nabigen yidhi sal allah alay slm marka ninka jidboodee nairobi joogay waxaa weyaan yidhi waxaan u lugaynayaa kacbadan u lugaynayaa ya waa lugeyn karaa ha wuu lugeyn karaa laakiin dee waxaa loo diidaa xarajkii hadda adi kaba soo qaada haddii aan xashiro intaan maanta aan jidbono anaan muxuu aha xaaji waxad yeeli kitaabka nasaa waa noo dhamaaday waxaad yeelaysaa ilaahay muxuu ahaa hadduu kitaabka nasa ilah noo dhameeya kacbadan laku aadayna manadar la socdiya waa xaakin xikaayan sheegayaan onjidbona yaa sheekh oo lug ku tagay ma way jiraan oo dadka hadda awowyaalka iyo adeeryaalka iyo ragga oo lugeeyey dhaxdana ka ayaa waxaa weeyaan ayaa jira marka laakiin hadda dadkan jooga dad baabkaas geli kara ma ahana waxaa weeyaan diyaaradahi hala raaca waxaan kala isku dhibina waaya baabun idaa xalafat ilmar'atu haweenayd haddii ay ku dhaarato litamshiya inay lugayso xaafiyatan xaal ay tahay iyada oo kabala'aana hayra mukhtamiratin weliba aanan gambo saarnayn oo timi ay u banaan yihiin gambo saaritaanka mataqaanaa dadka akhyaarta qaar waxay soo gaareen wiilasha yaryar lama sheegi waxay soo gaareen oo aniga aan ka mid ah iyada oo gabadha haddii aanba la aqalgeynin ya oon ninkeeda loo hoynin madaxeedu iskaga banaay ma xasuustaan ya cawro ma ahayn ya sheekh looma looma aqoonin gabadha marka iyadoo yar haddii muxuu ahaa wax un masar iyo wax ay saarato yacni fadaaxa qof ku dhacay ayaa loo aqooni jiray wax caamna waa la socda dhalinyaro waaad mafahmaysaan ma soo gaarta adi ma soo gaarta <laughs> yeesha haye magaceed foodley ha marka timahaasaa loo tidci oo waxaa weeyaan dhab ayaa looga siini dhaxday marka ay ku xihanaysaa martii yarayd oo dhabta ahayd guntiinada yarayd oo halkaas ahaydaa dhab ah yacni xaalad maanta dadka ay rumaysanaynin waa shali la socda shali idaraad ya sheekh sharci ahayd ayaa la soo maray marka xaalado cajiib ah. marka gabadhaas saas kunadariis waxaa laga yaabaa inayba dhib u haysan hawsha ayada xadiidka laakin waa daciif dhibka meesha yeela intaasa dhib kale ah xadidka lakin saddeed boqol iyo toban iyo shanaad a a kuwaas xaqiiqa waa taas kuwaasaa xishood badnaa oona dhowrsanaan badnaa xaqiiqa taas ayada mia fi lmia nin hadduu damca oo gacanteesaa ugu taago gacantisaa ugu taaga khalaas waa afkay ku dhufani ninkaas xabadaa ku taalla amaba dhiiggiis waday shaki ma laha marka dad waxay ahaayeen runtii jahlin bahay mooyane akhlaaqdooda muxmeen shaki ma laha taas taas waa kugu waafaqsana mia fi lmia xadiis saddex sideed boqol toban iyo shanaad waa daciif xadiidkaas akhbarna camr bn cali falas watiqatun xaafid wa maxamed bn mutalla canazi qal xadaana ya bn saciid alansaari mis aqaطaan weya waa qaطaan can yaxya ibn saciid alansaari labada yaxya maanta sheekh isu noqdaan mujadan can cubaydilah ibnu maxay idin qoran zaxrin adamri adamri weyaan waa saduq yukhti qaala wuxuu yihi camr ibn cali falas iyo maxamed ibn sana somahin camr ibn cali falas wuxuu yidhi ina uba ina cubaydallah ibnu zaxrin kii hor muxuu yidhi oo ahaa ibnu muana can cubaydilah abar wuxuu sheegay waxaa idiin qoran marka maxaa idiin qoran can cabdillahi bni malik meesha sabti baa ku jira waxaa meesha ka maqan can abi saciid can abi saciid waa nin la yidhaahda jucthul ibnu haacaan oo waxaa weeyaan arucayni abi saciid arucayni waa jucthul ibnu haacaan saduuqun faqiih ayaa dhexda ku jira oo ina cubaydallaah ibnu zaxrin akhbara wuxuu ugu warramay can abi saciid alrucayni oo jucthul ibnu haacaan oo saduuqun faqiihi ah can cabdillahi bni malik alyaxsubi oo saduuq ah can cuqbat ibni caamir albadri akhbara wuxuu sheegay ibnu caamir aye albadri weeyaan waa saxaabi jaliil ah akhbara wuxuu u sheegay anahu isaga sala nabiya nabiga inu weydiy sal slam can ukhtin walaal ama gabar walaashii oo lahu isaga usugnaatay an ukhtin walaal oo lahu isaga usugnaatay nadarat nadartay an tamshiya inay lugayso xaafiyatan iyadoo kaboolah kabala-aanna hayra mukhtamiratin oonan gamba saarnayn faqaala lahu nabina wuxu uri sal slam amaba aan muxuu aha xijaabnayn murha waxaad fataa faltakhtamir ha gamba saarato waltarkab gaadiidna ha korto waltasum alaaa ayaami saddex maalmood sonta lakin xadiidka waa daciif daciif laa taquumu calayhi alxuja baabu man nadra an yasuuma qofkii nadra inuu sooma uma kadib maatan inta qabla ayasuum intuusan soomin ka hore wixii ku waajiba ayuu baabka ubaabiyay iyo sida la yeeli xadii saddex kun sideed boqol toban iyo lixaad waa xadiis akhbarna bishr ibn khaalid alcaskari albasri wathiqatun yugrib qaala xadaثana moxamed jacfar waqundar can shucba qaala samictu sulaymaan alacmash hiqatun xaafidun caarif min qira'a o qira'aat waricun laakinahu mdls waa taqaanaan xadiisoo ka warramay can muslim ibn cumraan batiin alkufi waa iqa can saciid ibni jubayr bn cabaasin radia allahu ta anuma qal wuxuu yihi cabdillahi bn cabaas rakibat imraatun haweeney ayaa waxay kortay albaxra badi bad ayay mxuu doon u fuushay fanadarat kadib waxay nadartay an tasuuma inay soonto shahran bil malaha waxaa dhici karta inay baddi la kacday oo kadib nafta ay u baqday oo ti ilah hadii aad naga badbaadisay lan ajeytana min haadihi nadarkaas ayaa jiri famaatat kadibna waxay dhimatay qabla an tasum intayna soomin ka hore faatat ukhtuha faatat ukhtuha walaasheed ayaa nabiy u timid sal sl nabigeen alayh sl slam wadakara dalika lahu arrinkaas u sheegtay faamaraha nabig wuxuu faray an tasuma an tasuuma canna inay ka soonto ayuu nabigeena faray sala allahu calayhi waali wasalam marka qofka haddii uu soon ku nadro oo isagoo soonkii aanan bixinin u dhinto sida raajixa waa laga soomaya weyaan waa cibaadaadka badaniga ma layska gudi kara mise laiskama gudi kara waa masale cariida awiila baabun man maata caleyhi nadrun qofkii dhinta oo nadar lagu leeyahay maxaa la yeeli xadiis kun sideed boqol iyo toban iyo todobaad xadiis akhbarna ah, ibnu ah, xujr wاlxarث miskiin qira'atan calيh waan asmع wاlafdu lahu can sulayman alacmash can zuhri can cubaydillahi ibn cabdilaahi ibn cutba ibn mascuud alhudali waahiqatu faqihun tabt can ibn radi allahu ta anuma ana sacd ibn cubaadah istafta wuxuu fato weydiiyey su-aal diini ahaan u weydiiyey rasul sl sl slm fii nadri nadr kaana hada calami hooyadii tuwafiyat la oofsaday hooyadii qabla an taqdiya intayna gudin ka hore faqala wuxu yhi nabigana sal slm iqdi canaa ka gud ayuu nabigan yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiiska kun sideed boqol toban iyo sideedaad xadiis saxiixasna akhbarna qutayb bn sacid qala xaddatana leyd bn sacd can ibn zuhri can ubaydillahi bn abdillahi bn cutb bn mascuud can cabaas radi allah tala qala abdillahi bn cabaas istaftaa sacdun istaftaa sacd ibnu cubaada sacd ibn cubaada ayaa fatwo weydiiyey rasul rasulk sal l slm fii nadiri nadar kaana ahaaday calaa hooyadii siduu ka yeeli lahaa oo fatufiyat loo obsaday qabla an taqdiya intayna gudin ka hore faqala rasul uu sl sl idih canha ka gud ayuu nabigeena sal allahu alayh ali wasalam xadii saddex kun sideed boqol toban iyo sagaalaad waa xadii saxiixa ah. akhbarana moxamed ibn aadam aljuhani waa saduq wa haarun ibn isxaaq alhamdani waa saduq can cabda ibn sulayman kilaabi waa diqatun habt can hishaam wahuwa ibn curwa can bukayr ama can bakr ibn waa'il atamimi waa saduq can zuhri can cubaydilah ibn cabdillahi ibn cutba xadiidka u dheeraada markaysan yani miiquu noqday subaaci min sudaasi can ubaydilahi ibn cabdilahi bn cutba ibn cabaasi radi a ta qal cbdlah bn cabaas jaa sacd ibn cubaada ayaa u yimid ila nabi sal sl qal wuxu inumi hooyaday maatat way dhimatay wa calayha nadrun nadar ayaa korkeed ahaaday falam taqdihi maynan gudin oo nadarkaas ka maynan fulinin qala wuxuu nabgana sl sl iqdih canha yuufuuna binadri weyaan ayaga da oofin waayaan waxaa weya waan laga oofinaya iqdih canha ka gud ayuu nabig sl slm baabun idaa nadara qofka hadduu nadro uma kadibna aslama uu soo islama isagoo gaal ayuu nadray uma aslama uu soo islaama qabla an yafi intuusan oofinin ka hore muxuu samaynaya wuu oofini hadduusan macsiya alla ahayn xadii saddex kun sideed boqol iyo labaatanaad wa xadii saxi akhbarna isxaq ibn muusa alansaari wathiqatu lmutin qala xadathana sufyaan ibn cuyeyna can ayuub asikhtiyaani can naafic mawla cabdullahi bin cumar can cumar radia allahu taala anhu cabdullahi bin cumar can cumar sayid cumar ayuu ka warina aabihiis ka wariyey annahu sayid cumar radia allahu taala radia allahu taala ardah kaana waxaa ahaaday calayhi korkiisa oo laga rabay leylatun habeen nadara fi اjaahiliyati jaahili uu ku nadary yactakifuhaa leyladaas ictikaafi hadalkaas dhexda ah weeyaan waa hadal leyladii iyo eh, nadara fi اljaahiliyati eh, leylatun habeen oo yactakifa ictikaafi ayaa ahaatay sida iskaga wadna cadigeed anahu sayd cumar kaana waxaa ale korkiis leylatun habeen nadara fi ljaahiliyati jaahiligu u nadray yactakifahu habeenkaas uu ictikaafo fasa'ala rasuula rasulka ayuu weydiy sal slm fa amarahu nabigu wuxuu faray an yactakif inu ictikaafo gaalada mogta markii ay gaalada ahaayeen xataa acmaasha shirki yar ay ku dhex wadeen oo muxuu aha habaan manhuuran ka dhigi camalkooda laakiin camalkii way samayn jireen marka in iyada oo toosan inuu ictikaafayo nabigeena fare sal sl xadidka sdeed boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadis saxi akhbarna moxamed bin abdillah bin yaziid almuqri wa tiqatun qala xaddaثna sufyan bn cuyeyna can ayuub asikhtiyani can naafi can bni cumar qala abdillahi bin cumar kaana waxaa ahday calaa cumar sayd cumar radia allahu ta nadru nadr ayaa ahaaday fi ictikaafi leylatan habeen ictikaafkeedu fi lmasjid axaram uu ku ictikaafo ayaa korkiisa ahaaday fasa'ala rasulah nabig ale wuxuu weydiiy can dalik arrinkaas faamara wuxuu faray an yactakifa inuu ictikaafo ayuu far nabigeena sal slm xadii saddex kun sideed boqol laba iyo labaatanaad wa xadis akhbarna cabdilahi bn axmed ibn cabdillahi ibn cabdilxakam axmed ibn cabdillaah ibn xakam waa iqa qaala xaddatana moxamed jacfar aqundar qaala xaddatana shucba qaala samictu cubaydilah alcumari weeyaan can naafic can ibn cumar radia allahu tacaala canhuma ana cumar sayd cumar radia allahu taala kaana wuxuu ahaaday jacala mid yeelay caleyhi korkiisa yowman maanin waa leylada isku mid waa yowman iyo leylo dhib ma lahan yactakifuhu uu ku ictikaafo eh, filjaahiliyati jaahiligi ayuu muxuu ahaa korka iska saaray fasala rasul nabig al wuuu ka weydiiyey can daalik arrinkaas markuu soo islaama kamid kadib faamarahu nabigu wuxuu faray an yactakifahu inuu ictikaafo xadiid saddex kun sideed boqol iyo saddex iy labaatan udan dambay cashirkan insha alla caawa iyo usbuucan wa xadii saxiix akhbarna yunis ibn cabdillah asadafi wa iqa qaala xadana ibn cabdillahi ibn wahb almisri wa iqatun qaala akhbaranii yunis ibn yaziid alayli wa iqatun ila ana fii riwaayatihi can zuhri wahman qaliila wafii hayri zuhri khaطأ can ibn shahaab الzuhri qaala akhbaranii cabdullahi ibnu kacb ibnu malik waa iqatun yuqaal lahu ru'ya can abihi abiis oo ah kacb ibn malik radia allahu ta arda anahu waa shaacirka nabigeena sal slm waa ninkii qaswat tabuk raggii saddexda ahaa oo ilaahay subxana wa tacala uu aad uga hadlay fii suurati towba laga towba aqbalay munaafiqiin jidkooda jidaan ahn maray oo iyagana la imtixaamay la ganaaxay ayuu ka mid ahaa ilaahayna subxana wa tacala aad u barakeeyey maal aad u badan iyo owlaad aad u badan rabbi uu siiy anahu ninka la yihahdo kacbi maalik qaala wuxuu yidhi rasul rasulka wuxuu ku yidhi sal slm xiina goortii tiiba laga tobaqbalay calayhi isaga yaa rasuula rasuulka allow inii aniga ankhalicu waan ka dhex bixi min maali maalkayga sadaqatan ila اllaahi wa rasuulihi aniga oo sadaqo ugu dhigi ilaahay dartiis iyo rasuulkiisa weeyaan saasaan ugu dhexbixi maalkaygi xoolihii haddii marba ilaahay iga tawba aqbalay oo ganaax liiga dulqaaday oo safka munaafiqiinta liiga reebay oo weliba lii marqaati kacay oo qur-aan igu soo degay xoolahayga dhan waa iskaga dhexbixi waxaan ka qaadanay muxuu ahaa bustaan ka qaadanay weyaan ama go-aan ka qaadan iskaga dhexbixi beer iyo bar iyo wax walba iskaga tegi o faqaala lahu wuxuu ku yihi rasul rasulka sal slm amsik calayka haysa bacda maalika maalkaada qayb ka mid iska hayso fa huwa isaga maalkaas inaad haysato ayaa khayr lak ku khayr badan saas ayuu nabigeena ku yidhi sal allahu alayh waali wasalam marka waxaa weeyaan <laughs> marka meeshaan imaamka wuxuu u keenay bal adinka sheega ya ma nadar hadduu xataa nadar yahay oo nadarnimo hadda xataa looga hadli meeshaan wax maxalushaahidka had ma idin muuqdan wax malushaahid ma idin muuqdan oo ku nadariyaa ha laakiin meesha baabka waa ujeedaa idaa nadara uma aslama qabla an yafiya gaalnimo meesha ma bataal marka mararka qaar waxad arkaysaa baab iyo xadiid aanan mutaabaqo lahayn allahu aclam marka qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi annasaa-i weeyaan raximah ullah yushbihu waxaa muuqato uu egyahay an yakuuna zuhriy alimam maxamed saab zuhri inuu muxuu ahaa eh, ahaaday samica mid maqlay hada alxadiid xadiidkan min cabdillahi ibni kacb inuu ka maqlay cabdullahi ibni kacab ibni maalik inuu ka maqlay iyo wa min cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu kacab ibni maalik inuu ka maqla wadan walaalaha fii hada alxadiidi xadiidkan aلطawiili ee dheer towbatu kacbin yushbihu waxay u egtaa an yakuuna inuu ahaaday azuhriyu zuhri samica mid ka maqlay hada alxadiid xadiidkan min cabdillaahi bni kacb inuu ka maqlay iyo wa min cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu kacb canhu can kacb inuu ka maqlay fii hada alxadiidi aلطawiil xadiidkan dheer maxaa idin qoran marka btawbatu miyaa idin qoran mise tawbati tawbatu kacbin hiya tawbatu kacbin iska dhaha kacab tawbadiis weeyaan amaba huwa tawbatu kacbin naam xadiiska tawiilka ah fi hada alxadiid huwa aطawiil huwa tawbatu kacbin sidaas weeyaan hada wallahu aclam sal اllah wslm calى cabdi warasuuli mustafaa